shabhad inaan noqdon jida hore taagiyo il inaan ku jiro labadaha jidbuu midun ilaa jira jabhad inaan noqdon jida hore taagiyo il inaan ku jiro labadaha jidbuu midun ilaa jira labadaha jidbuu midun ila jira xamar iyo jigjiga intuu cadow ku jiro dadka uu jirdili jeelka uu ku guri wanjihahaadaya jeelka uu ku guri wanjihahaadaya jirka iyo naftan ku jaxaasayo kama jari kare shabaab mooye cid kale uma qabo jacayl shabaab mooye cid kale uma qabo jacayl cadowgii jabyo waan u jiiliib dhignay jihaadiidkii iyo jaajuuskii xumaahayay u taalaa jawaab jaajuuskii xumaahayay u taalaa jawaab jaanan buuxa oy dadku jecel yihiin jidka toosan iyo kugu haga jawiga shabaab laga helaa kugu haga jawiga shabaab laga helaa xamar iyo jigjiga intuu cadow ku jiro dadka uu jirdili jalka uu ku guri wanjihahaadaya jalka uu ku guri wanjihahaadaya jirka iyo naftan ku jaxaasayo kama jaari kare shabaab mooye cid kale uma qabo jacayl shabaab mooye cid kale uma qabo jacayl shabaab mooye cid kale uma qabo jacayl uma qabo jacayl